habka loo qorani oo sharciga ah ayaan soo marnay xali caawana waxaan gelaynaa insha allahu tabaaraka wa tacala baabka lix iyo afartanaad baabu dikri ikhtilaafi baabu dikri ikhtilaafi alalfaad alma'huurati fi lmusaaraca baabu dikri ikhtilaafi alalfaadi alfaada iyo erayada iskhilaafkooda sheegitaan la sheegay baabkan u baab yahay alma'huurata alfaadii alma'thuurati ee la soo guuriyey oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo xadiis ku soo aroortay fi lmusaaracati musaaracadana ku soo aroortay ayuu baabkan u baab yahay in la sheego alfaadda soo aroortay oo musaaracada ka hadlaysay oo axaadiista nabigeenna iyo aahaarta ku soo aroortay in la qeexo ama la sheeg sheega ayuu baabkanu baab yahay aahaar iyo alfaadda uu ka hadlay haaliban axaadiista way ku jiraan laakiin uma badno alfaad kale ayaa ka buuxaan oo amaba ha yeesheena rag saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam amaba rag taabiciin ah amaba rag kasii dambey ha yeesheena intaba weeyaan xadiidka ama aharka saddex kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo labaatanaad saddex kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo labaatanaad kitaabka ku dhamaaday ma xasuusantiin kutubtii aan soo dhamayn ya miiqu ahaa sagaal labaatan mi ahaa saddex kun sagaal boqol iyo kow iyo labaatan ma ahayn waay <laughs> waa xadiis saxiix lisnaada maqtuuc naam صحيح الاسناad maqطuع wa xadiiث صaحيح الاسناad maqطuuc waxaa weeyaan maqطuuc marka la leeyahay waa maa qaalahu aw facalahu man duna الصaxaabiي ayaa maqطuc la yihahdaa صaxaabiga ka hooseysa qala imam النس abarna cmr ibn زurاaرة الكilaabi wa ثiqaة tabt qaala anbana ismaaعiil ibn ibrahim ibn culya weeyaan wa ثiqaة tabt qaala xadaثna ibn cawn cabdالlahi ibn cawn albصri wa ثiqaة tabt faadil qaala kaana muxamedun muxamed ibn siriin waiqatun habtun caabidun faqiih weeye waa taqaanaan yaquul isagoo la kaana wuxuu ahaaday muamed kaana muxamed ibn siriin wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo alardu dhulkii cindii aniga agtayda milu maali lmudaaraba xoolaha loo yaqaano mudaarabada ayay dhulka ama dhulka ula tooya agtayda weeyaan maalmudaaraba waxaa weeyaan waa xoolo qof ayaa loo dhiibay xoolahan sida beertii aan soo marno kale waxaan leeyahy marka xoolahan ku shaqay wixii xoolaha ka soo baxa adiga ayaa iskala wixii waxaa weeyaan khasaaroo yimaadana oo tacadi uusan ku jirinna raasumaalka iyo xoolaha ayaa ayay ka go-eysaa adiga marka ku shaqay si daacadnimo ugu shaqey xoolihii meel alle meeshii la rabay oo wanaagsaneed mari xumaanoo dhan ka ilaali wixii faa'iidoo ka imaada intaasaad ku leeda nus ama rubuc ama maa ilaha daalika eh, haddii khasaare ay timaadana maalkii unbay ku dullacaysaa baabkan eh, la yidhaahda baab almudaaraba imaam maxamed ibnu siriin wuxuu leeyahay alardu arladii cindii agtayda milu maali lmudaaraba xoolihii mudaarabada iyo qof inta loo dhiiba uu ku shaqaynayey kadibna qeyb uu ribxi ka qaadanayay ay la too tahay weyaan dhulki iyo lacagti waa isku mid famaa salaxa wixii u suubada famaa salaxa wixii suubada fii maa mudaarabati salaxa fi lardi arladana wuu u suubadaa weyaan wixii u suubada maalkaas iyo lacagtaas qofka loo dhiiba ugu shaqayna oo shuruud ahaa amaba ribxi ahaa ama khasaaro ahaa sidoo kale waxaa weeyaan eh, dhulkana wuu ku u suubani wamaa lam yaslux wixii aanan u subanin fi maalin mudaaraba xoolahaas mudaarabada oonan la ogolaanin sharcan aan la ogolayna lam yaslux uma suubada fi lardi dhulka musaaracada ahna iyadna looma ogola uma suubada weeyaan qaala wuxuu yidhi raawigii ee ka wariyey maxamed ibnu siriin oo ibnu cawni wa kaana wuxuu ahaaday ninka la yihahda maxamed ibnu siriin laa yaraa midaan arkin ba'san dhibaata an yadfaca inuu u dhiba qofka ardahu dhulkiisii an yadfaca ashasu ardahu dhulkiisii ila alakaar ay alxaraas qofka beerta abuura oo beer abuurka ah yaqaano inuu dhiiba dhibaato ma arki jirin alaa ana calaa an yacmala inuu ku shaqeeyo ama calaa an yacmala inuu ka shaqeeyo fiiha ayada gudaheeda binafsihi naftiisa uu kaga shaqeeyo yacmala fiiha binafsihi naftiisa uu ka shaqeeyo iyo waladihi caruurtiisa iyo wa acwaanihi kaalmeeyaalkiisa iyo cidda kaalmaynaysa iyo wa iyo loodiisa walaa yunfiqu walaa yunfiqa dhah walaa yunfiqa uusan nafaqaynin walaa yunfiqu dhimanayna walaa yunfiq uusan nafaqaynin shayan shay aw takuuna ay ahaato annafaqatu nafaqadii kulluhaa dhammaanteed min rabi اlardi dhulka ninka u saaxiibka ahaa oo iska lahaa laga rabo weeyaan marka mudaaraba iyo dhulkii musaaracada ahaa maxamed bn siriin wuxuu leeyahay waa isku mid xagga shuruudda wax dhibaato ah haddii ay kan ka imaanayso shuruudda ay wax dhinmayaan dhanka mudaarabada dhulkiina waa la mid haddii ay shuruuddiisi kaamil noqoto waa banaanahay soomaha mudaarabadii wax banaan ayuu ahaa dhulkii musaaracadayna saasoo kale u banaan tahay ayuu kala joodaa raximah اllah waaya xadiidka kun sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatanaad kaali waxaan ku weydiiyey kow iyo labaatanaad miyaan iri meeshaan ah, khalad aan sheegnay aniga halba ii qoran laakiin waa siddeed iyo labaatanaad waa xadiidka hore saddex kun sagaal boqol iyo iyo siddeed iyo labaatanaad wa xariiqa meesha iga maray marka hay marka waxaa ku fadhiista waxay dhihi jireen ya nin baa ya moogta caadi oo xiriirta ayuu ba u malay markaasaa waxaa weeyaan ba uu akhriyey markaasaa waxaa weyaan sheekh ba maa la yidhi waa ya oo badi maaa ku <laughs> yani yadi maxaa ku fariistay hadal noocaasay ka sheegi jireenoo muxuu ahaa nin wax yaqaano oo dee xogoo indhaha yar dhibaan iyo midaan wax aqoonin wixiiba aan aqoonin laakiin farsamo kale ku baxsan labada waa ka sheegi jireen qisooyin noocaasa ah. aad aad uma xasuusto odayaasha kale aad bay u yaqaanaan fuqahada oo meesha fadhi marka waxaa weeyaan sidaa weyaan marka xadiidka aan soo marnay saddex kun sagaal boqol iyo sideed iyo labaatan weyaan ko iyo labaatan maahan xadiidka saddex kun sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiix akhbarna qutayb ibn saciid qaala xadaثana aleyth ibn sacd can moxamed bn cabdiraxman almadani waa maqbuul النافع mولى cبدالله بن cمر وثقة فقيه عن cمر رضي الله تaعالى عنهma أن النبiيa nabgeena sl اه sلم dafca wuxuu u dhiibay ilaa yahuudi ilaa yahuud yahuud wuxuu u dhiibay ilaa yahuuda yahuudiyin miyaad ula jeedade ya yahuudi khaybar axsanta meesha haddii idaafa ay gash sax hay dafca wuxuu nabigeen u dhiibay ilaa yahuudi khaybara khaybar yahuuddeeda ayuu u dhiibay nakla khaybara khaybara geedtimireedkeedii iyo wa ardahaa dhulkeedii ayuu u dhiibay gacantuu ka saaray muxuu ugu dhiibay calaa an yacmaluu an yacmaluuha calaa an yacmaluuha inay kaga shaqeeyaan min amwaalihim xoolahooda oo shaqadii ay qabanayaan bacramintii falitaankii waraabintii qashinka jarki dhulrogi mxuua kanaaljeexi wamaa ilaa dalik shaqooyinkii caadiga ay qabanayaan laakiin xaggay ka bixinayaan min amwaalihim xoolahooday ka bixinayaan wa ana lirasul rasulka ay u sugnaatay shara maa nuska shara maa shay nuskiis iyo miri nuskood oo yakhruju kasoo soo baxa minha ardu khaybara kasoo soo baxa weeyaan iyo beertii aada nabigeen u dhibi sal slam musaaracada marka arkayseen horaan maxaa shardi ahaa in nafaqadii laga rabay ninka dhulka iska lahaa laakiin halkan xadiidkan cad oo bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen oo muttafaqun calayha waxaa ku sugan ninka la yihahdo cabdilaahi ibni cumarna uu nabigeenna calayhi salaat salaam inuu arrintaas sameeyey uu ka marqaatay kici in dhulkii loo dhiibay nafaqadii dhulkaas iyo kharashkiina iyaga dushooda la saaray musaaracadana saa ku banaanaatay musaaqaaday muxuu ahaa ay u yaqaanaan bacd almadaahib waayahay xadii saddex kun sagaal boqol iyo soddonaad wa xadii saxiix akhbarna cabdiraxmaan ibn cabdillahi ibn cabdilxakam almisri waa iqa qaala xadaثana shucayb ibn leyth ibn sacd waa iqatu nabilun faadil qaala xadaثana abi abis waa leyth ibn sacd almisri waa iqatu tabt iqatu faqiih can muxamed ibn cabdiraxmaan almadani waa maqbuul can naafic can ibni cumar radi allahu tacala canhuma waraxima jamiica ruwaat أن نبي نبgeena sى اه sم dفc wuxuu dhiib ilىa yahuudi khaybra khaybar yahuuddeeda wuxuu dhiibay nkhla khaybar beertii amaba geetimireedyadii aad u tirada badnaa ee khaybar ayuu dhiibay wa ardaha aradeena u dhiibey muxuu u dhiibay calىa an yacmaluuha inay kaga shaqeeyaan biamwaalihim maalkooda ugu shaqeeyaan wa ana lirasul rasuulka alla usugnaatay shaطra amratiha miraheeda nuskeeda uu nabigeena sal allahu alayh ali wslm xadika sagaal boqol iyo ko iy soddonaad wa xadis sn akhbarna cabdiraxman ibn cabdillahi ibn cabdilxakim wahiqa qaala xadaana shucayb ibn ley ibn sacd can abihi aleyth ibn sacd almisri can moxamed bn cbdiraxmaan almadani almaqbuul can naafic ana cabdlahi ana cabdاllahi bni cumar cabdulahi bn cumar radia allahu tacala canhuma kana wxu abdulahi bn cumar yaquulu mid yihahdo kaanat almasaaricu beerihii waxay ahayd tukraa mid lagu kirayo calى cahdi rasuuli lah rasulka zamankii sal slm calىa ana lirabbi اlardi qofka dhulka u saaxibka inuu leeyahay maa calىa rabiici saaqi kanaalka waraabiyaha ah wixii korkiisa ka bax inuu leeyahay iyo wa طaa'ifatan iyo qeyb oo min atibni balka ah amaba markii la gooyo beerta oo beertii la karooro kadibna la garaaca oo la kala saara buunshada iyo baalka iyo waxyaabaad soo hara oo eh, xayawaanaadka iyo xoolaha la siiyo in qeyb ka mid a ah la siiyo oo qofka u qaato weeyaan iyo wa طaa'ifatan qeyb oo min atibni balka amaba daaqa ah laa adri ma ogi kam huwa kam huwa intuu yahay isaga intuu yahay oo tibniga intuu yahay ma ogi weeyaan ana lirabi اlardi ma calى rabiici saaqi min azarc wa طaa'ifata min atibni laa adri kam huwa tibnigaas intuu yahay ma ogi meesha maxaa imaada mataqaanaa jahaala imaaday jahaalo ayaa imaaday haddii jahaalo ay timaadana qarar ayaa imaani haddii qarar u imaadana beeci muxuu noqonayaa iyo mucaamalada maxay noqonaysaa mucaamalo halis ay noqonaysaa weyaan lisku qabqabsado khatar ah xadis saddex sagaal boqol iyo laba iyo soddonaad waa daciif isnaad akhbarna cali bni xujr wa iqatu xaafid qaala ambana shariik cabdillahi alqaadi wa iqatu saduuqu yukhطiu kaiira tagayara xifduhu mudwaliya alqaضاء waa yahay can abi isxaaq الsabiici wa iqatu caabid اkhtalطa fi akhiri cumri can cabdiraxmaan ibn aswad annakci wa iqa qaala kaana waxay ahaadeen camaaya labadayda adeer yazracaani kuwa abuura biuluثi ulu saddex meelood hal meel iyo warubuci iyo afar meelood hal meel maxaa idiin qor marka wa ana dhaha marka abidaas meesha kuma jirta wa ana anna shariikahumaa ayaga ayaan shirkad la ahaa labadayda adeer ayaan shirkad la ahaa wacalqamatu calqama iyo wاlswad ibn qays annakhaci labadaa nin yaclamaani calamaani arinkaasna way ogaayeen oo falaa yuayiraani ma aynan bedeli jirin xukunkaas iyo heshiiskaas aan galnay munkar ahaan intay u arkaan takyiir kuma samayn jirin sidaa weeyaan marka markii xadiidkan marka amaba aharkan waa ahar axaadiistii aan soo maraynay un macnahooda lah laakiin dacfiga maxaa u keenay xadiidka waxaa dacfi u keenay shariikan cabdillahi qaadi xaggiisay hawsha ugu timid weyaan aarka ah, saddex kun sagaal boqol iyo soddon iyo saddexaad waa mawquuf saxiix isnaadi mawquuf qala imam nas akhbana maxamed ibn cabdillah al sancaani wa iqa xaafid qala xadaana mucta bn sulayman wa iqatu tabt qaala samictu macmar ibn rashid alazdi wa iqa can cabdilkariim ibn malik aljazari wa iqatu mutqin qaala wuxuu yihi ninka la yidhah cabdilkariim aljazari qaala saciid ibnu jubayr saciid ibnu jubayr ayaa wuxuu yidhi qaala bnu cabaas cabdulahi bn cabaas wuxuu yihi radi allahu tacala canhuma ina khayra maa antum saanicuuna ina khayra maa antum saanicuuna an yuaajira axadukum ardahu biاdahabi wاlwariqi ina khayra maa shaykan ugu khayr badan antum adinka saanicuuna aada samaynaysaan an yu-aajira inuu kireeya axadukum midkiin ardahu dhulkiisii dhulbeeraadka ahaa bidahabi dahab uu ku kireeyo iwalwariqi fida inuu ku kireeyo wax aad ka samaysaan kiraysiga dhulka kan ugu wanaaga badan uguna muxuu ahaa banaanida badanoo waxaa weeyaan ugu fogaasho badan shubha iyo iyo xaaraannimo ugu fogaasho badan waa inaad waxaa weeya dhulkiinni aad ku kiraysaan fida iyo iyo dahab ayuu leeyay cbdulahi bn cabaas radia allahu tacala canhuma waana masale aan horey usoo hadalnayo waa culays inuusan ku jirin xadiid saddex sagaal boqol iyo afar iyo soddonaad waa ahar saxiix isnaad oo maqduuc ah akhbarna qutayb bn saciid qaala xaddaana jabir bn abdilxamid adabbi wa iqa can mansuur muctamir wa iqatun habt can ibraahim ibn yaziid anaqi wa iqatun faqiihun yursulu kaiira wa saciid ibnu jubayr anahuma labadooda kaana waxaan laa yarayaani kuwaan u arkin ba'san dhibaata bistijaari اardi dhulka in la kiraysto albaydaa ee cad ee banaanka ah wax habayaraad ku yeela ayna jirin in kira lagala baxa dhib uma arki jirin xadiid saddex kun sagaal boqol iyo ama aarka saddex kun sagaal boqol iyo shan iyo soddonaad waa saxiix isnaad maqduuc qaala aimam nasn abarna camr bn zuraar alkilaabi waa tiqatun tabt qaala xadaثana ismaciil bn culaya can ayuub bn abi tamimt sikhtiyaani can muxamed ibn siriin raxim allah jamic qal wuxu yih mxamed siriin lam aclam ma ogi shurayxan shurayx shurayx alqaadi waa taqaanaan kaana inuu ahad yaqdii inuu ahad yaqdii mid xukuma fi lmudaaribi qofka qof kale inta wax u dhiibay mudaarib inta xoolo u dhiibay iyo lacag u dhiibay inuu ku shaqeeyo ood qeyb ka qaata ribxi ayaa mudaaribka la yihahdaa kaana waxaad yaqdii mid xukuma fi lmudaaribi qofka mudaarabada ama qofka mudaaribka ah oo mudaarabada galay lama ogi shureixan shureex kaana inuu ahaaday yaqdii mid xukuma fi lmudaaribi qofka mudaaribka ah ilaa biqadaa'ayni laba xugun unbuu xukumi jiray qofka laba qof haddii ay isqabsadaan oo mudaarabo ku jira laba xugun unbuu samayn jiray mararka qaar marka xoola laisu dhiibi marka xoola laisu dhiiba kadibna waxaa imaanaysa ninkan wii khasaariyey waxaa kaloo imaanaysa ninkan wuu khiyaamay xoolahaygoo ninkan khasaariyey kii xoolaha loo dhiibay meel xun ayuu geliyey uu ku ciyaaray kan kaluu yeelay waxaa kaloo imaanaysa way khiyaamay labada waa imaanayaan sooma waxaa kaloo ayadna imaan karto ribxii uu i diiday laakiin waa adag tahay oo lianna xoolihii dhan waxaa gacanta ku haya ninkan mudaarabada ama mudaarib muxuu aha shaqada inuu qabto loo dhiibay waaye lam aclam ma ogi shurayxan shurayx kaana inuu ad yaqdii mid xukuma fi lmudaaribi qofka mudaaribka oo shaqada qabani ilaa biqadaa'ayni laba xugun ma oyane kaana wuxuu ad rubamaa inay dhacdo qaala inuu yidhaahdo lilmudaaribi qofka mudaaribka ah oo waxaa weeyaan hawshaan mudaarabada ku jira bayinataka ay haati bayinataka markhaatidaa la imow calaa musiibatin musiiba korkeed ama musiibo inay kugu dhacday markhaati ku furaysa la imow tucdaru lagugu cudurdaari biha iyada lagugu cudurdaari ninka kaba soo qaad waxaa imaaday xoolaha iska lahaa markaasaa wuxuu yidhi ninkan qaadiyow xoolihii aan u dhiibay wuu ku ciyaaray wuu khasaariyey kadibna wuxuu dhahay musiiba iga dhacday wuxuu dhihi jiray marka qaadi shureex waxaad yeelaysaa marka waxaad la imaadaa markhaati kuu markhaati furayso markuu gaarigii alaabta ay kuu saarnayd uu gubanayay ama markuu badda muxuu aha markabku kaaga dhacayay ama marka dabka uu qabsanayey ama marka lagu soo weerarayey ama wamaa ilaa daalika ama marka lagu jeeb siibaayey ciddii markhaati ahayd oo kula joogtay ama lagu boobayey la imow inaad ood kadibna arinka isaga wuxuu keena in lagu cudurdaaro loo cudurdaaro qofki waa qodob xukunka koobaad kaasuu ahaa warubama waxaa kaloo dhici jirtay mararka qaar qaala inuu yidha lisaaxib ilmaal qofka xoolaha u saaxiibka ah bayinataka mudaaribka waxaa weeyaan waa qofka shaqada qabani bayinataka ay haati la imow bayinataka markhaatidaada ana amiinaka ninkaadan aada aamintay khaainu inuu tuub yahay khaain wax caddayn la imow wailaa haddaad la imaan weyda miyaa oo xoolihiina ay dhumeen fa yamiinuhu dhaartiisa oo billaahi alla weyna uu ku dhaarta maa khaanaka inuusan ku khiyaamin ayaa takfiika kugu filan weeyaan bas waa sida xadiidka saddex kun sagaal boqol ama aharka saddex kun sagaal boqol iyo lix iyo soddonaad waa daciifu isnaad maqtuuc maqtuucna waa taqaanaan qowlu man ataabici faman bacdahu qala imam nasaai abarna cali bn xujr wa iqat xaafid qala xadana sheek bn abdillahi alqaadi can taariq ibn cabdiraxman albajali waa saduuq lahu awhaam can saciid ibn musayab qaala wuxuu yihi saciid ibn musayab laa ba'sa dhib ma lahan siiqo kalan gelayda marka arladii ijaaritaankeeda albaydaa ee cadeed ee banaaneed bidahabi dahab iyo walfidati fida lagu ijaardhay malahan wa qaala wuxuu yidhi idaa dafca hadduu u dhiiba rajulu nin ilaa rajuli nin kale maalan maal u dhiiba qiraadan isagoo qiraad ah ay xaala kownihi qiraadan waa marka qiraadka waxay la too mudaarabadii la socda alqiraad walmudaaraba waa isku mid oo qof xoolo loo dhiibay kaash ah ku shaqay la yidhi wixii ka soo baxana qaybaad ku leeda oo fa araada uu doono an yaktuba calayhi an yaktuba inuu qoro caleyhi korkiisa bidalika arrinkaas kitaaban qoraal uu sameeyo iyo heshiis kataba wuxuu qori hadalka soo socda kataba maa yeli aw maa ya'ti wahuwa lafsax wuxuu qori haada kitaabun katabahu fulaan ibnu fulaan طawcan minhu fii صixati minhu wajawaazi amrihi lifulaan ibni fulaan anaka dafacta ilaya mustahalla shahri kada min sanati kada casharaة alaaf dirham wudxan jiyaada wasna sabcati wasna sabcati qiraada calى taqwى اllah fi الsiri wاlcalaaniya waadaaءi اlamaana calى an ashtariya biha ma shiئtu minha haakada siiqadaas dhirarka badan oo tii xali muxuu ka yara gaaban ayuu marayaa idina aan galna marka wuxuu qori marka haadaa kanayto aan qorayno ama la qoray kanaan qorayno haadaa kanayto kitaabun waa qoraal maktuub kitaabun bimacnaa maktuub weeyaan waa qoraal katabahu uu qoray fulaanu hebel ibnu fulaan uu qoray awcan minhu isaga oo waxaa weyaan hawsha ayada yani uu raali ku yahay maqsuud uu ku yahay awcan minhu awcan maqsuudnimo oo minhu xaggiis ka ahaatay fii sixatin caafimaad oo minhu xaggii ka ahaatay iyo wa jawaazi amrihi arinkiisa fulitaankiisa ay ka ahaatay weyaan oo marka muxuu ahaa xaaladiisa eh, naafid atasaruf tasarufkiisa uu fulaya lifulaan ibni fulaan hebel oyn hebel ayuu qoray anaka biannaka adiga hadalkaas ninka qoraa ma taqaanaan ninka qoraalka samayna waa kee waa ninkii waxaa weeyaan hawsha shaqada qabanaya anaka biannaka adiga dafacta ilaya waxaad ii dhiibtay mustahalla shahri kada bilhebel bilowgiisa oo min sanati kada sanadka hebel sanad hebel ah caشhaرaةa aلاaf dirham toban kun oo فida ayaad dhibtay oo shilin oo فida ah wudxan ee fiyow صaxiixa wudxan oonan muxuu ahaa ceeb lahayn jiyaadan wan wanaagsanaad ii dhibtay mararka qaar moogtahay lacagaha qaar waa lacago faalis ah lacagaha qaar waxaa weeyaan cillad ayay leeyihiin lacag nadiif ah ayaad ii dhibtay weyaan hadda doolarka waad aragteen doolarka noocyo waxaa jira kan kale ka qiima ay ka qiima dhimaan qolyaha sarafleyda oy leeyihiin kan waxaa wey intaas ay ka go maxaa yeelay ama waa dilacsan yahay ama waxbaa ku qoran ama wamaa ilaa daalika ay leeyihiin ma banaanta mise ma banaana allahu aclam waaya mid ayada marta qowlan waaxidan ma banaano shaki ma lahan taa iyada aan banaanayn waxaa weeyaan doolar boqol ah oo qaarkood ay wasaqaysan yihiin ama sida ayash ahayn ama qaar ay meel ka yar dilacsan yihiin ayaan sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal xata oo dolar eh, nadiif aan ku bedelana iyada waa riba alfadli oo waadix oo bayina war ma laha laakiin saraf aan marka la yidhaahdo in lacagtan kale marka sarafka u kala duwnaado ma banaanta mise ma banaano sarafleyda la weydiini waaya qaal wuxuu yidhi anaka adi dafacta ilaya ayaga wax kaga cilmi badan lama arka niminka ku cilmiga badan waa la socda qofka sarafka ku jira qof wal mihnada uu ku jiro isaga ayaa ugu cilmi badan dadka hadduuba qof ilaahay aakhira doona uu yahay maxaa yeele waxa khaasatan sarafka oo kale dahabka gabdhaha ka ganacsada iyo ummad ka ganacsata iyo dadka doolarka iyo muxuu aha iyo ka ganacsada iyo howlahaas labadaba waxaa waajib ku ah wujuub oon meel looga laaban lahayn inay cilmi xaqiiqi ah u yeeshaan waxay ka shaqaynaan maxaa yeelay waxaad qofka wuxuu udhexeeyaa bayna ariba wa bayn albeyc uu dhexeeyaa wuuba qarqarka u saaran yihi haddii qof marka hadda ay eh, da-aan roobkan uu da-a ood aragtayna isliina ay dhiiqadii wixii la dhex galo qofka in ay dhoobo soo gaaraysa khamiiskiisa iyo sarwaalkiisa iyo kabihiisa horta kabaha khaasatan hadalba malaan soo ma qasab qaybta hoose maray noqoto waadhiiqowaad geli marka qof ku jira eh, saraf ama doolar ama amaba ku jira eh, mucaamalo ribo ah sanka waa u marmaraysa saasay u marmari ama isaga muxuu ahaa ha qaato ama ha iska dhaaf laakiin saasay ugu marmari hadda sarafkan eh, eh, dahabka oo kale kaba soo qaad dahab celis ayaa jira oo la soo celiyey dahabka celiska ah, gabdhaha waa iska wataan kadibna way celinayaan aba igu bedel muxuu ahaa dahab oo cusub dhab waa laga qaadani dhag waxbaa loogu dhufani waxaa loogu bedeli muxuu ahaa dahab kale waa riba waadixa riba lfadli waa yani waxaa laga yaaba boqol gram inay wadatay oo kan qadiimka ah looga bedela siddeetan gram oo kan cusub waa ribo waadix ribo alfadli oon hadal lahayn waa yadna ma fahamsana qaarkood waxaa u dhexaysa marka inay tartiib ay kii ay tiraahda dhegeyso midkaan qadiimka ah midkaan qadiimka ah graamkiis wuxuu joogaa lix kun oo shil soo ma kan cusaybkaana graamkiis wuxuu joogaa toddoba kun oo shil soo warcad maaha kadibna ay tirahda sii gara muxuu ahaa eh, dahabkii qadiimka ahaa waa ka qaadi miisaankii ay saari boqol gram ayuu noqday lix boqoloo kun ay farta ka saaraysaa soo kama saarin way la wareegi boorseeday gashani gacantay qabdi ay samaynaysaa tanna way qaadani muxuu dahabkeedii khaanadeedii waxeed ay ku riday la kala iibsay mawjadaa shardi ku xiranna ilaa wa ilaa inaad iga iibsato dahab cusubna ma jiro shardiga hadduu meesha soo gan lo belo kale kadibna waay leeda markaa bahaye kii cusbaa waa kan makuu saaraa oo miga iibsanaysaa nacam ma garat way u saari lixda boqoloo boqoloo kun ayaa kadibna ayay ugu iibinaysaa waxay ka rabto ama kulliha ka wada iibiso ama nusa ka iibsato wamaa ilaa daalika halka ariiqood ku banaanan kara kaa weyaan laakiin dhibkaaba muxuu ahaa lama maraayo oo waxaa la mari ariiqa gaaban oo ribana kadibna tumbuluq la dhex leeyahay khatar wa waaya aan u gudubno marka anaka <clears throat> ah, bianaka adi dafacta ilay waxaad ii dhiibtay mustahalla shahri kada bilhebel bilowgeeda min sanati kada casharata aalaaf dirham toban kun oo dirham wadxan ee waxaa weeyaan fiyow jiyaadan wan wanaagsan wasna sabcatin todoba miqaal miisaankeed halkii waxaa weeyaan dirham ayaa miisaankiisu wuxuu yahay sabcata miqaal wax loo yaqaano qiraadan oo mudaarabo ah calaa taqwa اllahi taqwada ilaahay fi siri qarsoodi iyo walcalaaniya iyo bablicba iyo banaanka iyadoo muxuu ah dadka ay wada arkayaan oo banaanka taalla iyo iyadoo ay qarsoon tahayba xoolahan ilaahay taqwadiis ayaa waxaa weeyaan aada iigu dhiibtay wa adaaءi اlamaanati iyo amaano gudasho calىa an nashtariya inaan ku soo iibsada biha iyada maa shiئtu waxaan doono minha oo iyada ka mid ah kulamaa shay dhammaantii araa aan arka an ashtariyahu inaan soo iibsado yani gacantayda oo ku daysanta waa xoolahaas aad dhiibtay in alla intaan raba iyo wax alla waxaan raba ayaan ku soo iibsani wa an asrifa usarifahaa inaan rogrogo iyo wamaa shi'tu wixii aan doono minha iyada ka mid a ah, fii araa waxaan u arka an usarifahaa fiihi inaan ku rogrogo oo min sunuufi tijaaraat ganacsiyada noocyahooda kala duwan nooc kasta dhar baan geli karaa dhul baan geli karaa gawaariyaan geli karaa waxaa weeyaan eh, eh, raashin baan geli karaa wax alla w muxuu ahaa yacnii aan u arko ayaan ku geli min sunuufi tijaaraat wa akhruja iyo inaan la baxa bimaa shay shitu aan doono oo minhaa iyada ka mida bimaa xoola iyo lacag oo minhaa bimaa shitu wixi aan doono oo minhaa xoolaha ad dhiibtay ka mid a xayu shitu meel alle meeshaan doono turkiyaan la aadi oo waxaan la aadi meesha la yihahdo indiya oo waxaan la aadi imaaraadka oo waxaan la aadi meeshaan lagu dabargo iyo china meel walbaan la aadi oon ganacsigaygii anuula aadi ganacsiga anuula aadi o waahruja inaan la baxa bimaa shitu wixii aan doono minha iyada ka mid a ah. xayu shitu meeshii aan doona ula baxa waabiica aan iibiyo maa araa waaan u arka an abiicahu man a waxaan arka an abiicahu inaan beeciyo bima ashtariihi mima ashtariihi waxaan soo iibsani ahay binaqdin binaqdin kash ra'aytu oo arkaya am binasii'atin amaba dib u dhigid taakhiir markiiba aan muxuu ahaa hoo iyo muxuu ahaa iyo hoo inaan ku iibsado iyo inaan berri iyo beri dambe ayaan muxuu alaabtaas aan kaa qaadanaya amaba lacagta haa kada nasiia noqotaya ay kaash noqotayaba wa bicaynin shilimaad ra'aytu waa arkayaa am bicardin badeeca yani waxaa weeyaan markaan alaabta sii iibina haddii aan rabo kaashaan ku iibsani oo kaashaan qaadani ama badeeca mxuu aha aan ku bedelani wamaa ilaa dalika waaya calaa an acmala inaan ku shaqeeyo acmala inaan ku shaqeeya fii jamiici daalika fii jamiici daalika arinka dhammaantii jamiici daalika arrinkaa dhammaantii kullihi dhammaantii bira'yi aniga aragtidayda iyo ra'yigayga taada ma aha moogtahay markii hawl lagu jiro waa la kala aragtiwany nin baa wuxuu u haystaa haddiiba ganacsigan la geliya dhar in la khasaaraaba haddii xataa maaligii uu saa qabo oo shardigan sanad u dhaca dharuu gelina ninkii muxuu ahaa hadduu rabo aragtidaada muhiim maaha aragtidaada muhiim ma ahan weeyaan wa an acmala inaan ku shaqeeyo fii jamiici daalika arrinkaa dhammaantii kullihii dhammaantii waa ta'kiidun bira'yi ra'yigayga wa uukila aw wa uwakila aan wakaasho fii daalika arinkaas iyo shaqadaas man duul iyo qof ra'aytu aniga anuu arkay oo ila muuqatay wa kullu maa shay dhammaantii oo rasaqa u irsaaqa allaahu alla weyne fii daalika arinkaas oo min fadlin fadli fadli ilaahi waa wabtaquu min fadli illaahi weeyaan fadli iwa ribxin ribax ah iyo faa'iide ah bacda ra'si اlmaal rasumaalkii kadib oo xagga marka laga dhiga kaas kadib bacda rasi اlmaali raasumaalka bacdigii aladii raasimaalkaasoo dafactahu adi dhiibtay dafacta aad dhiibtay anta adiga wayaan hu isaga ilaya aniga almadkuur kabooda ilaya aniga adii dhiibtay almadkuuri almadkuuri wuxuu sifo u yahay mataqaanaa ra'si اlmaal marka madkuurkan wuxuu soo kala laxgalay waxaa weeyaan laba arimood oon kala maarmaynin ya caamil macmuulkiisa ayuu kala dhexgalay waa yahay almadkuuri ee muxuu ahaa ra'simaalkii oo la sheegay almusamaa la magacaabay mablaquhu mablagiisa iyo qiimihiisa fii hada alkitaabi kitaabkan iyo qoraalkan waa tobanka kun weyaan la soc fa huwa isaga baynii aniga dhex aniga iyo wa baynaka adiga ayuu nisfayni laba nus ayuu ayaan u kala oo noo dheeey wey uu noo dhexeeya fa huwa isaga wuxuu ahaaday baynii aniga dhexda iyo wa baynaka adiga dhexdaada nisfayni laba nis nusna adaa qaadani nusna anaa qaadani laka wuu sii caddaynaya laka adiga ayuu kuu sugnaaday minhu isaga xaggiisa annisfu nis bixadi ra'si اlmaal rasumaalkii tobanka kunoo oo dirham ood bixisay nasiibkooda ayaad ku qaadanaysaa iyo qoondadooda aad ku qaadanaysaa io saamigoodii waliya ana waxaa ii sugnaaday fiihi ribaxaas annisfu nis ayaa ii sugnaaday taaman dhammaystiran maxaan ku qaadanaa bicamali shaqadayda oo fiihi isaga aan ka shaqeeyey ayaan ku qaadanayaa annaga hadda waddankan qofka lacag loo dhiibo oo liha ku shaqey ma nusaa laga siiyaa sida badan uma badno boqolkiiba inta badan soddon ayay u badanta a a Ah, baabkaas waaa masaladii <laughs> khatarteedoo taas masalada khatarteedoo taas masaladii khatarteed weeyaano halis wa ninka laba nooa ah. ninka waa kala duwan yihi kaba soqaad ninkan hadduu nin aayar shaqadia loo dhiibay cunitaanka mogta bilmacruufa la rabaa soo lama rabo kaba soqaad ninkii waxaa loo dhiibay boqol kun oo doolar loo dhiibay kaba soqaad ama toban milyan lacagaa loo dhiibay tobankan milyan ku shaqeey ama waa nin boob ku jiro ya haye ha ha mh ha ha hal un luqluuq ayaa jiro oo in sheerkii meesha xoolihii waa inu wa habay yaraadeene eh? waa inu wax ku darsado wuxuu ku darsaday marka uu sheer ku qaadanaya laakiin inuu muxuu ahaa isagoo fara maran imaado oo mishaar fuulahna qaado sheerna yeela taas waa tan mushkiladda aan dhameeyo waxaan qaybtaan dhamaynaya o weli ana waxa ii sugnaaday fiihi ribxaas anisfu nis taaman dhammaystiran bicamali fiihi camalkaygii shaqadayda aan ka qabanaya isaga ayaana ku qaadani wamaa kaana wixii ahaada fiihi maalkaas iyo raasumaalkaas min wadiicatin khasaaro wixii khasaaro oo ku imaado facalىa rasi اmaal rasimaalka iskale laakiin hadduu ninkii inta gacantiisa ay yara sibqato xoolihii marka aad u dhuunto ood qab ka siiyo kadibna uu yihahdo rasmaalka yaa khasaare kaas waa khain qabrigiisa marka mxuu ahaa hawl baa u taalla nasal اla salam alcaafiya faqabadtu waan qibdooday marka oon kaala wareegay minka adiga haadihi اlcasharata aalaaf dirham tobankaas kun oo dir saafiga ah oo fayow aljiyaad aljiyaada ee wanaagsan mustahalla hahri shahri kada bilhebel bilowgeeda ayaan kaala wareegay fii sanati kada sanad hebel wa saarat laka adiga ay ku ahaatay fii yaddii gacantayda qiraadan inaan ku shaqeeyo oo muqaaradatan weyaan mudaarabatan waa isku mid inaan ku shaqeeyo calى shuruudi shuruudina aan ugu shaqeeyo aadna ku yeelatay almushtaradati ee la shardistay fii hada alkitaab qoraalkan iyo dokumentigaana lagu shardistay ayaad xoolahaas anaad igu leedahay wey aniga ayaa marka mudaaraba inaan ku haayo oon ugu shaqeeyo ayaan eh, kula wareegay ood adigana igu yeelatay weyaan intaa marka ay dhammaato waa qaybta hoose marka aqara arinkaa waxaa qiray fulaanu hebel ayaa qiray saxiixi weyaan iyo fulaanun hebel ayaa qiray waidaa araada hadduu doono maxaa idiin qoran marka an an yuliqa wax kale sheega aw axsanta an yuliqa laa in meesha la geliyo haddii kale macno aan la fahmayn oo lagu wareeri ayaa imaani nacam waidaa araada hadduu doono laa yuliqa inuusan kusii daynin an laa yuliqa inuusan usii daynin lahu isaga an laa yuliqa lahu waidaa araada hadduu doono an laa yuliqa inuusan usii daynin lahu ninka mudaaribka ahaa an yashtariya inuu muxuu ahaa soo gato oo wayabiica uu sii iibiyo binnasii'ati dibdhig oo markiiba kaashnimo aanan ahayn haddii uu doono inuusan u ogolaanin uu u sii daynin kataba wuxuu qori waqad eh, nahaytanii waxaad iga reebtay an ashtariya inaan soo gato oo waabiica aan wax ku sii iibiyo binasiiati dibdhig ya ajal ama dayn caadiba ha noqoto ama ha noqoto wax yaroo muxuu ahaa muddo kaash in la helo waa arrinkaa marka shardiga wuxuu raba taqaanaan inta badan ganacsiyada waxyaabaha khasaariyo waa daynta aan loo meeldayin deymaha dadka qaar waxay ku leeyihiin qof hadduu kuu imaado oo dayn uu ku waraysto daynta ha siinayna deeq usi ilan laba jeerba kuma soo noqonaysa maadaama ay ku soo noqonaynin markii aad ku imaadaba soo dayn niyo waxaan rabaa kun shilino dayna hoo qaado dayna kugumaha bilahi towfiiq saas dhah ilan sooma noqonaysa arrinta ayada ah kolleyba dadku waa kala duwan yihiin shaki ma lahan waxaa kaloo kala duwan bii'adaha iyo muxuu ahaa magaalo dhinka iyo tuulooyinka iyo waa kala duwan yihiin dad qaar waxaa jira yacni dhaqaalo badan haystay oo la yaqaanay oo kadibna la khaariqiyey si dayn <laughs> <laughs> wax usoo celina lama arka oo wixiis dhan isku tageen kow iyo laba iyo saddex iyo waxaa maaha marka eh, haddii meelaha qaar waxaa laguba tacaamulaaba dayn haddii aadan dayn bixinina cid wax kaa iibsani ma laha tuulooyinka u badan haddaadan dayn bixinin khaasatan xoolaaleyda haddii aadan dayn bixinin cid wax kaa iibsanay lama arko haddii aad dayn bixisana ma kugu soo noqonaysa marka adiga hal guran inuu garaacay gaarna uma roona soomahayn haddii aad dayn bixisana kuuma soo noqonin haddii aad dayn diidana lagaa leexay oo cid wax kaa iibsani dukaankaaga cid ya ha ha masaaib wa marka ragga ayaga saas ku dhacdo ma waxay dhaheen dayn ma lagu waraystay ha qofka deeq usii laba jeerba kuma soo noqonayso daqa toos wax kuu noqoto markiiba express waxaad sugaya marka ood oona <laughs> kuusa socon inkastoo waxaa weeyaan nabigeen wuxuu sheegay sala allahu calayhi waaalih wasalam qofka hal mar dayn bixiyo oo qofkii intuu ku danays kadibna usoo eliy usoo celiyo wuxuu la tooyahay qof xoolaha iyaga nuskooda sadaqaystay ayuu la qofka haddii laba jeer uu daymiyena qof xoolihii dhan sadaqaysto la ajriya wax sahlan maaha wax aad u weyn wa man da aladii yuqridu اllaha qardan xasana amaahinta alla la amaahina iyo rasuulkiisa sala اllahu calayh waali wasalam xilliga lagu gudaa ma dheer waa aakhira waa qabrigii waa hadda dhow wax dheer maaha mogta tan adduunkana waa saas marka alcumuum masaladan daynta marka waa imtixaan taagan nabigeena sala allahu calayhi waali slm wuxuu leeyahay qofka shahiidka ah oo jidka alleh oo xaqa oo dhabta oo midkaan belada ah aan ahayn ku dhinto dembigiisoo dhan waa la dhaafayaa ila dayn intaanan dayn ka ahayn saaranii bihi jibriilu aanifan jibriil ayaa goor dhow igu siraystay oo hoosaan igu sheegay amaba ii sheegay weeyaan marka daynta manzilada ay joogta iyo xaaladeeda dadka inta og yaraan badana inta ka taxadiraysa yaraan badana fadal sheekh eh, nuur ah. ah. akaar ah. inuu alىa an yacmala fiiha binafsihi wa waladihi wa acwaanihi wa baqarihi nasku ma ahan in mafhuum mafhuumnimo yufham nacam binafsihi horta kuma cadda arinta ayada ma sii kirayn karo kuma caddo laakiin caqdigana waa sii kirayn karana kuma qorno ya hmm. hadda masalada ayada hana gelinin waa idin duceyneynaa mark <laughs> ada hore socdo maxaa yeelay hadda islii kolley wax ka jira alla wareer badana oo waali badana meeshaan ilaahay subxaana wa tacaala dadku wuxuu furay khazaain addunya ayaa loo furay dadka qaar waay inay dhahaan laga yaaba urudaadka wuxuu sheega agey jiraan intay khazaain addunya agey taalla meeshan waa suuqyada hataa waxnoo soo galaa iyo albaabadii ma lahane dib soddon sano labaatan iyo shan sano ka hor saas u yar fiiriya isliisa ay ahayd faqriga iyo dhibaatada taallay oo soomaalida ku haysatay gaarisaloj meeshaan hadda meeshaan laleeyahay hongkong mis bangkog alla kan soke ma hongkogaas ma bangkog kan xagga kale oo maqdis mesh ku dhegan muxuu ahaa towfiiq lihi jiri hongkong daraad markii loo fiiriya xilligaas ayaa waxaa lala fadhin jiray sariir loojka sariiro tacbaan ah ataa musqulaha qolalkan caadigo v i b aho musqulaha ku dhex yeelan waa lama aqoonin aqoon xataa marka sariira halkaa taala tukala inta taalla tukala agga taala tukala inta taala afar sariira qol yar kadibna alaab yar oo lagu soo mariyey tahriib soomaali la soo mariyey oo bas iyo lagu soo qariyey iyo taayaro gudood la soo geliyey shaagag ayaa halka inta la keena oo cataro yar iyo muxuu ahaa waxyaabo yaryaroo dheef aan lahayn iyo yani tacbaana Ah, meeshaasaa la dhigani islaamo dhowr ah ha dhiganan markamiiska habeenkina way saaan la sodaya dadka waa la saani habeenka waa la saani maalintana waa la dhigani qaybta kore iskafaala qof walba inta ku aadaneed iskafaalo yar uu ku samayni markaas wax yargelgelini waxaasaa la soo maray oo xaalad kabala meeshaan masjidkaan aan joogno ma jeedaan meeshaan ahlu sufaa la wada ahlu sufa sheekh aadan galweyne caleyh raxmatullah imaam faadumo ayaa halkan waxay keeni jireen sareenta iyo xaalad aadan xataa malayn karin masjid waa la yihahda meeshaan lagama aqoon sgs iyo alooka abeen laa hidaaye walaa bilaal walaa amiin walaa waxaanaad ka hadlaysaan wax laga yaqaana ma jirin walaa abadan walaa wa ma jirin haliya hali faqru calaa faqr yaraanta aaw dhowr xaba sideenna waxaan ahayn dhowr xaba maraa waxaa nagu soo duulay qolyahana oo oo madaari jooga oo waxay ahayd taarikh toddoba bishii toddobaad sagaashan iyo toddobadii suuqyadan dhan waay shalay ahayd kulli shanta ma taqaanaan gaarisaloj tawfiiq oo ka soo horjeeday almaqdis oo hadda dhisma oo ku socda hadda magac loo bixi ma aqaan iyo waxaa weeyaan eh, iyo muxuu ahaa almaqdiskan xagg u aha mayna tawfiiqkaas ku aha iyo waxaa wey kan ka soo horjeedo bangkok mis bangkok iyo madheera muxuu ahaa madheera eh, madheera shopping oo alwaax ka samaysan shantaas ay ahayd iyo gaaristubal dhihi jiray oo ku oli jiray meeshaan meeshaan isha qolyahan eh, xawaalada ahaan jiray ya olombic oo tacbaan wax tagaba ay jirin an lixdaas ay ahayn intaasaa marka ah, bad ka soo baxday meeshaan bal kuwaan aan biliqaysana aan boobna xaalad noocaasa lasoo maray ikhwan ikram haddana maanta maxaa laga hadli ha sheekh ummaddan marka ilaahay wuxuu u furay khazaain addunya ayaa loo furay waxa la dhisa arka afar iyo toban dabaq yatataawaluna fi bunyaan han iyo toban dabaq y wix waad arkaysaan hadda sigiskii waad aragteen meeshan wa ka socdo oo int wa ka socdo int wa ka socdo int wa ka socdo dhan kullina waa la wada duminaya xataa kuwa dhisnaayo cirka loo fiirinaya la wada duminaya laiska dabageyni waxaas marka khatar nabigeena sal slam wuxuu leeyahay malfaqr akhsha calaykum walaakin akhsha an tubsata calaykum addunya fatanaafasuu fiiha kamaa tanaafasuuha fatuhlikakum kamaa ahlakathum u nabig sal slm faqiirnimo idinkagama baqaayo maalmahaas ayada ah faqri adagaa jiray xaqiiqo ah xitaa maqaaxadahan iyo waxaan lama aqoonino ramada ayaa qofkii koob shaa ka caba la yaabi jiray alla hebel ramaada u fadhiistay ramada xaqiiqatan qofkii ramaada fadhiist waxaa fadhiisan jiray ragga saraakiishahay oo dowlad soomaaliyeed ka imaaday oo bagacdadooda qaarnaa raggaasaa fariisan jiray oo lacag watay raggay wax kala imaadeen kuwaas basaa fariisan jiray dadkan kale waxaa la geli jiray kiyosi yar yaroo gaabanoo bandhika iyo shaah kirliwaayn lagu kariyo oo muxuu ahaa xaqiiqatan meel kale laguma laami jirin raggaa saraakiishu ahoo muxuu ahaa xoolo fiican watay ah fariisan jiray ramada oo weliba ayada aad u yar bas hotel kale iyo waxaa maba laga aqoon adduunkan waxaasaa lasoo maray ikhwan kiram adduunkaa laisu fidiyey yaa sheekh e marka xaqiiqa waa runta wax wax ka darana lasoo maray alcumuur waxaan kala jeedaa waxaan ka hadlaa la socda ikhwan ikiraam wax dheer haw malayn waa sagaashan iyo kowdi iyo sagaashan iyo labadi waa shali shali waa marka waxaan kala jeedaa waxaasaa lasoo maray marka nicmada ilaahay uu noo fidiyey bal aan aan aan aan hubsanna aan fiirinno oo wixii xalaal ahna aan qaadanna xaqeedana aan marina wixi xaaraan ahna aan iska ilaalinna nacam miiqaas la jooga abdiaq ya ha fadal sheekhi hmm? ha sida ru'yada aragga waa lix aragga lix waa ha tan waa taariikhdi waxaa la soomaa sagaalaadka waa maalinta arbacada ah khamiistana waa yowma cashura tobankii wa ha saas waa ha nacam hada wallahu aclam w sal ا sl abdi rasul mustafa